alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabkii ugu horreeyey silsiladda oo la yidhaahdo alqawaacid alarbac lishaykh alislaam moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raximah ullah waa risaalo kooban laakiin nafcigeedu iyo waxtarkeedu u weyn yahy waa cadiimatu nafci sheekha markaa qoray waa sheekh macruuf ah waxaa la yidhahdaa maxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan ibnu cali altamiimi alwahaybi wuxuu ka dhashay bani tamiim waa min qabaa'il alcarab qabaa'ishii carbeed ayay ka mid ahayd abu hurayra waxau yidhi laa azaalu uxibu bani tamiim lihalaasin samictuhunna min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kama baxayo waan ahaanayaa mid jecel reer bani tamiim saddex arrin daraaddeed oo nebiga aan ka maqlay ayaan u jeclaanaya buuyi saddexdaas waxay tahay waa midda koowaade nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi hum ashaddu ummatii cala dajaal dajaal cidda ugu adag ee ugu daran weeyaan waa mid waa midda labaade addoon ee reer bani tamiima ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi actiqiiha fa innaha min waladi ismaaciil xoree waxay ka mid tahay ubadkii nebi ismaaciil bay ka mid tahay waa middii labaad ta saddexaad waxay tahay sadaqaadkoodii iyo sakawaadkii laga soo ururiyey ayaa yimi dabeedna wuxuu yidhi haadihi sadaqaatu qawmina waa sadaqaadkii qowmkayaga marka reer bani tamiim wax wanaagsan iyo wax xunba waa lahaayeen marbaa waxa weeye la yidhaahdaa cumar ayaa xoogaa naqdi ka yara sheegay reer bani tamiim markaasaa axnaf ibnu qays ayaa wuxuu yidhi reer bani tamiim baad wax ka sheegtay waxayna la mid yihiin qabaa'isha dadka kale ayay la mid yihiin mid xun iyo mid wanaagsanna mid walba waa leeyihiin cumar wuxuu yidhi waa runtaa waa runtaa ayuu yidhi marka dad xun iyo dad wanaagsan mid walba waa lahaayeen marka qabiilla in la wada caayo ma aha musaylima ayaa ka mid ahaa yacni ama waxa weeye waxaa ka soo baxay cid xun looma dhaleecayn karo yacni dadku markaa nooc walba waa dhacdaa inay markaa yeeshaan markaa sheikhani waa sheikh khayr lagu yaqaanay rasaa'il iyo kutub badanna waa allifay kutubihiisuna waxay u badan yihiin baabka ictiqaadkay u badan yihiin yacni tawxiidka caddayntiisa iyo shirkiga raddigiisa mawduuca caynkaasa ayay u badan yihiin kutubtiisu iyadoo khuraafaadku aad iyo aada u fara bateen oo weynaynta dadku xabaalaha ay weynaynayaan oo ay gargaar weydiisanayaan dadka ku xabaalan oo ay u nadrayaan oo ay ku dawaafayaan oo ay u xajinayaan oo waxyaalo badan oo qurubaata ah ay ula imanayaan ayuu sheikhani yacni markaa dacwadda tawxiidka u gargaaray shirkigana aad iyo aad u radiyey iyo waxyaalaha wasaa'isha u ah kutubaha uu qoray waa nafci badan yihiin waa rasaa'il mukhtasara oo uu koobkoobay hadalka una uga jeeday dadku inay si caama ugu intifaacaan waayo shayga haddii hadalka la badiyo cidda ku intifaacaysaa waa yaraataa laakiin haddii la ikhtisaariyo waxaa laga yaabaa dad fara badan inay ku intifaacaan marka waxa weeye rasaa'il nafci badan oo si caama loogu intifaacay nafcigeedu badan yahay aad iyo aadna marka waxaweye qabuul u helay ayuu marka alifay risaaladan iyo rasaa'isha kale ee aynu marka akhrin doonaaba aad iyo aad baa marka waxa weeye intifaacooda u badan yahay waa rasaa'il naafica sheikhu wuxuu dhashay kun iyo boqol iyo shan iyo toban markii hijrigu ahaa ayuu dhashay waxaanu geeriyooday kun iyo laba boqol iyo lix markii taariikhdu ahayd hijrigu ayuu geeriyooday waa cimri dheeraaday oo wuxuu ahaa min alqaliil wa aqalluhum man yajuusu dalik yacnii wuxuu gaadhay ilaa laba iyo sagaashan sano ayuu gaadhay marka risaaladan iyo rasaa'il badan oo kale mid walba waa allifay waana rasaa'il naafica weeye taariikhdiisa iyo shubahaadka laga sheegay kollay wakhti kale insha allahu tacaala ayaa laga warrami doonaa laakiin hadda maqsuudka ayaynu iska gudagelayna bismi illaahi alraxmaani alraxiim bismi illaahi magaca allah baan ku bilaabayaa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday magiciisaan ku bilaabayaa allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida gaadhsiinaayey allahi sidaa ahaaday ayaan magaciisa ku bilaabaya ama magacyadiisa ku bilaabaya allah iyo alraxmaan iyo alraxiim waa min asmaa'i illaahi alxusnaa oo magacyadii ilaahay wanaagga badnaa weeye waa saddex magac oo magacyadii ilaahay ee wanaagga badnaa ka mid a walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ee magacyada allah ku barya marka allah waa almacbuud alxaq waa macbuudkii xaqa lagu caabudaayey weeye mutaystayna in xaq lagu caabudo waxaana arjaxa inuu mushtaq yahay oo ilaahyo laga soo ishtiqaaqay loogamana jeedo waa muxdatso waa soo darriye laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa in masdarka iyo isimka uu ka dhaxeeyo xuruufta asalka ah iyo aslulmacnaa uu ka dhexeeyo isimkuna uu koobsanayo masdarka macnihiisa iyo ziyaadaba inuu koobsanayo hadalka ibnu cabbaas laga soo wariyeyna macnaha waa tilmaamaya allahu dululuhiyati waalcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciin waa ka ilaahnimada iyo cibaadada ku mutaystay khalqigiisoo dhan allah weeye marka bismi illaahi araxmaan raxiim wuxuu ku bilaabay kudayasho uu ku dayanaayo qur'aanka sida suwarkiisa suuratu tawba marka laga reebo inta kaleoo dhan loogu bilaabay bisim bismi illaahi araxmaan araxiim nebiguna calayhi salaatu wasalaam waraaqaha laga qoraayo wuxuu amri jiray in bisim lagu bilaabo marka kudayasho nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa ugu bilaabayaa bisimka waataynu garanayno maalintii sulxulxudaybiya in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad qortaa bismi illaahi araxmaan araxiim waa kii caliy bnu abi taalib oo heshiiska qoraya uu qoray bismi illaahi araxmaan araxiim dabeedna gaalada ninkii matalaayey suhayl ibnu camrin waa kii yidhi raxmaan iyo raxiim garan mayno ee bismika allaahumma waa inaad qortaa haakada waraaqihii kale uu markaa hiraqla iyo dadka kaleba u diraayey iyagana wuxuu ku bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi alraxmaani araxiim bacdana waxaa looga jeedaa waa litabaruk laga barakaysanayo magaca allah laga barakaysanayo isticaaniya tabaruk ayaa markaa looga jeeda as'l allah alkariima raba alcarshi alcadiimi an yatawallaaka fi dunya walaaakhira sheikhu wuxuu ku bilaabay duco waana dhacdaa sheikhu rasaa'ishiisa inuu duca ku bilaabo taasina waxay tilmaamaysaa sida waxa weeye dadka ugu naxariisanaayo dalabatulcilmigana si gaara ugu naxariisanaayo uuna jecel yahay inuu anfaco oo isagoo nasteexadii u sheegaya oo xaqii u caddaynaya ayuu markaa ducana ugu daraya duca ku bilaabaya sheikhu waxau uhi raximahullah as'al allaha alkariima raba alcarshi alcadiimi an yatawallaaka fi dunya walaakhira allah waxaan weydiisanayaa allahaasoo alkariima kii sharafta badnaa ahaaday ee deeqda badnaa raba alcarshi alcadiimi carshiga u saaxiibka ahaa carshigaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday an yatawallaaka fi dunya waalaakhira inuu kaa weli yeesho oo kuu gargaaro ifyo aakhiraba ayaan ilaahay ka baryayaa wa an yajcalaka iyo inuu kaa yeelo mubaarakan mid la barakeeyey inuu kaa yeelo aynamaa kunta meel kastaad ku sugan tahayba inuu ilaahay kaa yeelo mid la barakeeyo barakaysan oo barako badan wa an yajcalaka iyo inuu kaa yeelo ayaan ilaahay ka baryayaa minman idaa uctiya shakar yacnii mid haddii wax la siiyo shukri naqa mid ka mida dadka haddii wax la siiyo shukri naqay wa ida ibtuliya sabar haddii la imtixaanoo dhibaato loo keeno adduunyana sabraaya wa idaa adnaba hadduu dembaabana istakfara allah dembidhaaf weydiisanaya fa inna haaulaa'i ahalaasa cunwaanu sacaada maxaa yeelay kuwan saddexdan ahi saddexda maxaa loo jeedaa haddii wax la siiyo oo nicmo la siiyo loogu deeqo loogu deeqo shukri naqaya haddii la imtixaano dhibaato loo keenana sabraaya hadduu dembaabana allah dembidhaaf weydiisanaya oo u toobad keenaya saddexdaasi cunwaanu sacaada waa cunwaankii sacaadada ama liibaanta cunwaankeedii weeye cunwaanka waxaa la yidhaahdaa mawduuca marba laga hadlaayo waxa lagu bilaabo ee marka waxa weeye magaciisu marka uu yahay ayaa waxaa la yidhaha cunwaan marka la yidhaahdaa cunwaan iyo cinwaan labadaba waa la yidhahdaa caynka in la godo iyo in la hoos dhigo wadammu afsax in la godo ayaana fasaaxo badan sheikhu wuxuu ku bilaabay duco ducadaasi waxay tilmaamaysaa raxmadda uu dadka u naxariisanayo waatay culammadu yidhaahdaan ahlu sunnati yacrifuuna alxaqa wa yarxamuuna alkhalqa ahlu sunnuhu xaqana eh, waa garanayaan khalqigana waa u naxariisanayaan khalqigana waa u naxariisanayaan marka waxa weeye taraaxumka laysu naxariisanayaana waa mid markaa muhim ah yacni markaa weeye wanaagga dadka loo gudbinayaa waxay ku dhisan tahay marka waxa weeye naxariis loo naxariisanayo marka risaaladani waa risaalo mukhtasaro ah oo alfaaddeedu kooban tahay fahamkeedu sahlan yahay qof walbana marka u sahlan afar qaacidayna ka kooban tahay qawaaciddaasna waa qawaacid lagala soo baxay kitaabkiiyo sunnada lagala soo baxay kitaabkiiyo sunnada qawaacid lagala soo baxay weeye marka waxa weye waa risaala muhima yacni marka aad iyo aad u muhima weeye ducaduu sheikhu ku bilaabay wuxuu idhi allah waxaan weydiisanayaa as'alu allaha alkariima rabba alcarshi alcadiimi an yatawallaaka fi dunya walaakhira yacnii asmaadii ilaahay bacdi ka mida ayuu sheegay allah iyo alkariim iyo rabb alcarshi waa saddex magac oo allah u sugnaaday weyi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha marka waa asmaadii ilaahay weyi bacdi asmaadii ilaahay ka mida ayuu soo arooriyey oo ducada ka hormariyey rabba alcarshi carshigu waa makhluuq weyn oo makhluuqaadka ugu koreeya makhluuqaadkana ugu weyni badan marka waa ka carshiga u saaxiibka ah rabbaalcarshi waxaa lagu fasiraa khaaliq alcarshi iyo dal carshi labada waa lagu fasiraa saaxib alcarshi kii carshiga u saaxiibkaha ah. khaaliq alcarshina waa lagu fasiraa mawaadicda ay ku soo aroorto nusuusta kaga timaado ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen saaxib alcarshi in lagu fasiro ayaa fiican oo rabbi bimacnaa saaxib way u soo aroortaa waayo dee waxa weeye allah inuu yahay ka carshiga u saaxiibka ah dee qur'aanka iyo sunnadaba waa ku timi dii quwatin cinda dilcarshi makiin cinda dilcarshi dilcarshi waxaa loo jeedaa allah baa loo jeedaa waa ka carshiga u saaxiibka carshigu u saaxiibka yahay waxaa ka laasimaya inuu carshiga ka koreeyana waa ka laasimaysaa waayo anwaacda dalaalaadka marka laga hadlaayo waxaa jirta dalaalatu lmutaabaqa iyo dalaalatu tadamun iyo dalaalatu iltizaam macnaha ka laasimaya marka dalaalatu iltizaam marka la eego waxaa ka laasimaya yacni markaa ka carshiga ee u saaxiibka ah waxaa ka laasimaya inuu carshigana ka koreeyo waa ka laasimaysa oo culuwiga ilaahay in la sugayo waa laga qaadanaya waayahay an yatawallaaka fi dunya waalaakhira inuu ilaahay kaa weli yeesho oo kuu gargaaro ifya aakhiraba ayaan ilaahay kaaga baryaya tawalliga ilaahay addoommada uu ka weli yeesho ifya aakhiraba waxaa soo gelayaa inuu khayraadka waafajiyo inuu shararka ka ilaaliyo inuu u gargaaro inuu ducooyinka ka ajiibo ou ka aqbalo inuu waxyaalaha wanaagga ah waafajiyo intaasoo dhammi waa tawalliga adduunyada shar oo dhan inuu ka daafaco u gargaaro dacawaadkiisa ajiibo yacni khayraadkiiyo wanaagyada u waafajiyo ee aakhiro inuu ka weli yeeshona waxaa soo gelaya inuu cadaabka qabriga iyo cadaabka naarta iyo shidooyinka aakhiro intaba inuu ilaahay ka ilaaliyo iyo inuu jannaadka geliyo allahna ka raalli noqdo intaasi waa soo gelaysa marka waa duca qaali ah an yatawallaaka fi dunya walaakhira wa an yajcalaka mubaarakan aynamaa kunta iyo inuu ilaahay kaa yeelo mid la barakeeyey meel kastaad ku sugan tahayba barakada la barakeeyey waxaa soo gelaya waa inuu yahay kasiir alkhayr linafsihi waligayri yacni khayrkiisu waa in khayraadkiisu badan yahy kasiiru lkhayraat waa inuu yahay xagga naftiisa oo isagu khayraadkiiyo wanaagyadii la imanaya khayrkiina uu yahay kasiir alkhayraat khayraadkiisu miduu fara badan yahay uu noqdo hadday tahay khayrkii dadka inuu u gudbinaayo ugu nasteexaynaayo baraayo kula talinaayo la jecel yahay ugu ducaynaayo intuu waa soo gelaysa marka khayrka inuu baraayo keliya kuma koobna waxaa kaloo soo gelaysa isagu nafsi ahaantiisa khayraadkii inuu la imanaayo dadkiina khayraadkii ugu nasteexaynayo lana jecel yahayba inuu ugu duceeyaa soo gelaysa inuu la jecel yahaa soo gelaysa inuu marka ugu nasteexaynayo u caddaynaayo kula talinayo ayaa soo gelaysa cidduu ilaahay barakeeyo ayaana barakaysan wa mubaarakan aynamaa kuntu yacni waxa weeye cidda wax barakaysa waa allah barakada allah baa bixiya wa an yajcalaka minman ida uctiya shakara wa ida btuliya sabra wa ida adnaba istakfar iyo inuu ilaahay kaa yeelo kuwa haddii wax la siiyo oo nicmooyin la siiyo shukri naqaaya haddii dhibaatooyin lagu imtixaanana sabraaya hadday dembaabaanna allah dembidhaaf weydiisanayo u toobad keenayo labadan xaale hore qofku markaa kama baxaayo kollayba marba xaalad buu ku sugan yahy ama wuxuu ku sugan yahy fii xaalati nicma ama fii xaalati yacni niqma ama dhibaato ayuu ku sugan yahay ama nicmo ayuu ku sugan yahay iyo ladnaan iyo barwaaqo iyo caafiyo ayuu ku sugan yihin marka waxa weeye dhib iyo yacni nicmo ayuu labadaa ka dhaxeeya qofkuna labada xaaladoodba waa maraya mar xanuunaa ku imanaya mar faqri baa ku imanaya mar masaa'ib kalea ku imanaysa mar murugaa ku imanaysa mar cidduu jeclaabaa ka dhimanaysa marba waxbaa ku imanaya dhibaatooyin baa la kulmaya dhibaatooyinkii waxa waajiba inuu ku sabro waxay culammadu yidhaahdaan alsabru cala almasaa'ibi waajibun bilijmaac in masaa'ibta lagu sabraa waa waajib ijmaac bayna ku waajib tahay culammadoo dhan baa isku waafaqsan alsabru cala almasaa'ib inuu waajib yahay masaa'ibta adduunya qofka hadday ku dhacaan inuu sabraa sunne ma aha waajib weeye hadduu ka tago ku dambaabayo sabirkaasina wuxuu keensanayaa waa inuu yacni markaa aanu tasakhud qadarka ula iman oo qadarkii aanu u cadhoon xagga qalbiga iyo xagga afka iyo xagga jawaarixda midnaba waa inuu qadarkii ugu cadhoon hadduu markaa waxa weeye u baroorto oo waxaan munaasib ahay inuu ku qaylqayliyo yacni waxay noqonaysaa baroor la yimaado yacni ba'naye iyo hoognaye iyo wax la midka ah waxay noqonaysaa waxa weeye tasakut lilqadar ayuu la yimi oo xagga afka kala yimi xagga qalbigana dee waa ka doonay hadduu marka waxa weeye yacni wakhtiga musiibada uu xirto maryaha jeexjeexo isgargaraaco isdudumo istuurtuuro yacni xaalka caynkaasna tasakhud lilqadar waa la yimi xagga jawaarixda ayuu kala yimi hadduu marka xagga qalbiga yacni markaa qadarkii uu ku sabri waayo uga cadhoodana waxay noqonaysaa xagga qalbigu ula yimi marka waa in musiibadii taxamul loo yeeshaa oo waxa weeye yacni markaa lagu sabraa qadarkana aan loo cadhoon yacni waxa weeye la yidhaahdaa innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha waa inuu saas yadaa yidhaahdaa waana inuu ogaadaa musiibadan adduunye lafteeda in dani ugu jirto qofka oo sawaab iyo ajar uu ka helaayo sawaab iyo ajar inuu ka helaayo hadduu ku sabro waa inuu sidaa ogaadaa marka qofkii imtixaan ayuu u bandhigan yahay marka waa inuu ku sabraa wakhtiyada nicmada ilaahay nicmo siiyo qofka waa inuu nicmadii ku shukri naqaa nicmadii waa inuu ku shukri naqaa cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu saraa'u shakara fakaana khayran lah wa in asaabathu daraa'u sabra fakaana khayran lah yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qofka muuminkaa la yaabbaa u sugnaaday haddii markaa nicma ay haleesho wuu ku shukrinaqayaa hadday dhibaata haleeshona waa ku sabrayaa yacni cidaan muuminka ahaynna taasi uma sugnaan marka labadii mid walba qofkii waa ka faa'iidaya wakhtigii musiibada waa sabrayaa waa adkaysanayaa ya waana wuxuuna garanayaa dee masaa'ib ka waaweyn baa dadka ku dhaca ya haddii musiiba ku dhacday waa inuu eegaa dadka ka daran ee ka musiibada daran caafimaad darra hadday haleesho waa inuu markaa gartaa inay qaar ka daran yihiin oo ka liitaan hadduu laxaad la' yahay dadka qaarkood laba laxaad inay la' yihiin hadduu laba la' yahay qaarkood ka badan inay la' yihiin hadduu bukaan socod yahay qaarkood inaanay markaa istaagiba karin oo dhaqaaqiba karin oo ay markaa sidaa u yaalliin marka waxa weeye waa inuu garwaaqsadaa inuu ilaahay nicmo weyn uu siiyey waa inuu eegaa yacni xagga nicamka adduunyo cidda marka waxa weeye ka liidata waa inuu eegaa cidda ka musiibada badan ka dhibaatada daran waa inuu eegaa dabeedna kuwa markuu milicsado waa inuu yidhaha ilaahay waa ku nicmeey musiibada yare ku dhacda waa inuu is yidhaahdaa wax weyn baa ilaahay kaaga gudbayaa waa inuu niyeystaa sawaab iyo ajar inuu ku helaayo oo wax markaa yacni weyn uu ka dheefi doono yaa waxaa weyn waa inuu ku ilaawaa oo marka waxaweye ku sabra marka waxa weeye sabirkaa iyo shukrigaa labadaba waa inuu la yimaadaa hadduu labadaa qofku kulansado sabirka iyo shukrinaqa wax weyn baa u sugnaaday ajar weyn baanu ku helayaa ajar weyn ayuu ku helayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin sabirkiiyo yaqiinta lagu gaadhaa diinka in imaam lagu noqdo wa jacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun markaa sabirka maqaamkiisu waa weyn yahay shukrinaqa yacnii haddii nicmada lagu shukriyo ilaahay nicmadii waa kuu daynayaa kuu baaqi yeelayaa mid kalena waa kugu darayaa lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaa shukri naqdaan waa idiin kordhinayaabaa ilaahay yidhi haddaa shukri naqdaan waa idiin ziyaadinaya ziyaadada maxay keensanaysaa laba shay waxay keensanaysaa nicmadii hore in loo baaqi yeelo loo daayo nicmo kalena loogu daro waatay culammadu yidhaahdaan ashukru qaydun lilnicmati almawjuuda wa sababun linicmati almafquuda shukri naqu wuxuu u yahay dabar yacni markaa xidhaya ayuu u yahay nicmada joogta oo nicmadaasi inay u baaqi noqoto ayuu sababaya wa sababun linicmati almafquuda wuxuuna sabab u yahay nicmada aan joogin inuu markaa u soo jillaabo u sababo xaggee laga qaatay labadaba waxaa laga qaatay la'asiidannakum waa idiin kordhinaya waayo shayga haddii intii hore tegayso dee ma kordhaayo laakiin goormuu kordhaa marka inta hore ku jirta in kale lagu daruu kordhaa hadda ma aragtaa marka waxa weeye shukrinaqu saasuu muhim u yahay aad yo aad ayuu muhim u yahay xaaladda saddexaad waxay tahay waida adnaba istakfar hadduu dembaabo qofku ilaahay buu dembidhaaf weydiisanayaa oo allah buu u toobad keenayaa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun yacni marka allah u toobad keena mu'miniinay allah marka u toobad keena marka in allah loo toobad keeno xaggiisa loo noqdo allah la dembidhaaf weydiisto weeyaan qofkuna waa dembaabayaa kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun yacni oo cidda bini aadamka dembi waa ka dhacayaa dadka dembaabana waxa ugu khayr badan kuwa toobadkeenka badan ayaa ugu khayr badan marka saddexdan arrin miman idaa uctiya shakara wa ida btuliya sabra wa ida adnaba istakfar waa saddexaad iyo aad muhim ah shukriga iyo xamdigana farqa u dhexeeya oo xagga markaa haddii laga eego sababta waxa caamsan xamdiga oo markay musiiba jirto iyo markay nicmo jirto mid walba ilaahay waa loo xamdi naqaa sida xadiiska ku soo aroortay kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilahi aladii binicmatii tatimu alsaalixaat wa idaa ra'aa maa yasuu'uhu qaala alxamdu lilahi cala kulli xaal mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam allah waa u mahadnaqayey wax farax geliye hadduu arko iyo wax murugo geliye hadduu arko mar layba ilaahay buu u xamdinaqayo alxamdu lilah buu odhanayey marka xagga haddii laga eego sababta kuma gaar aha xamdigu wakhtiga nicmada ee mar walba ilaahay waa loo xamdiyaa oo waa loo xamdi naqaa laakiin shukrigu wuxuu ku gaar yahay nicmo markay qofka ku cusboonaato oo nicma uu helo nicmada ayaa lagaa shukriyaa oo xagga sababta ayuu akhas ka yahay laakiin xagga aaladda xamdigu ka dhacayo waxa markaa labada caamsan yacni shukriga caamsan aaladda shukrigu ka dhacayaa waa saddex waa qalbiga iyo afka iyo jawaarixda mid walba afaadadkum annacmaa'u minii alaasatan yadii walisaani waadamiira almuxajaba oo camalku shukri waa noqdaa icmaluu aala daawuuda shukra sujuudu shukri ayaa jirta sajdatu shukri ayaa jirta laakiin xamdigu yacni markaa jawaarixda kama dhaco oo aaladiisu waa carabka qalbiga waa laga niyeeyaa laakiin carabka ayaa markaa xamdiga lagula yimaadaa marka dembiyadana dee allaahunbaa dhaafa marka allah in loo toobad keeno allah la dembidhaaf weydiista weeye waman yakfiru dunuuba ila allah allahoo qura ayaa dembiyada dhaafa saddexdan arrin waa cunwaanu sacaada waxa weeye waa sacaadada cunwaankeedii yacni haddii markaa saddexdaa la helo oo qofka laga helo waa qof liibaanay weeye oo wuxuu noqonayaa saciid buu noqonayaa saciid ayuu noqonayaa culammada qaarkood tacbiirkan waa uga horreeyeen sheikha oo culammada qaarkood baa hore u isticmaalay ibnulqayim kutubihiisa qaarkood ayuu markaa tacbiirkan oo kale ku isticmaalay yacni marka waxa weeye saddexdaa arrin inuu sidaas markaa u tilmaamay waayahay wuxuu sheikhu yidhi iclam arshadaka allahu liطaacatihi ana alxaniifiyata milata ibraahiima an tacbud allaha waxdahu mukhlisan lahu ddiin wuxuu yidhi ogow arshadaka allaahu allah ha ku hanuuniye liطaacatihi taacadiisa ha kugu hanuuniye ana alxaniifiyata ta markaa ka soo iilanaysa shirki iyo baatil oo dhan ka soo iilanaysa millata ibraahiima oo diinkii ibraahiim ahaatay an tacbud allaha waa inaad allaha caabuddo weeye waxdahu xaaluu keligii yahay aad caabuddo waxaad caabudaysaa mukhlisan xaal aad u saafi yeelayso faacilkaa laga xaalaynayaa lahu addiin ilaahay aad cibaadada u gaar yeelayso waxdahu waxaa laga xaalaynayaa yacni markaa lafduljalaalaha laga xaalaynaya inaad allah caabuddo waxdahu xaaluu yahay munfaridan keligii u yahay aad caabuddo waxaad caabudaysaa mukhlisan xaalaad tahay mid u saafi yeelaya xaalaad tahay mid markaa u saaf yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada u saaf yeelaya xaalatay baad allaha caabudaysa kama qaala tacaala siduu allah buu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu ma abuurin buu ilaahay yidhi aljinna jinka iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduun inay icaabudaan daraaddeed mooyaane wax kale uma abuurin waxaan u abuuray oo qura inay keliga i caabudaan ayaan u abuuray ay liwaxiduunii bilcibaada ayaa macnuhu u dhacayaa si ay cibaadada ii keliyeeyaan keliya ayaanu abuuray fa idaa carafta markaad garato anna allaha khalaqaka licibaadatih inuu ilaahay ku abuuray licibaadatii cibaadadiisa daraaddeedna kuu abuuray faclam waxaad ogaataa ana alcibaadata laa tusamaa cibaadatan ila maca atawxiid waxaad ogaataa ana alcibaadata in cibaadadu laa tusama aan lagu magacaabaynin hiya cibaadadii cibaadatan cibaado aan lagu magacaabayn ilaa maca tawxiidi tawxiid xaalay ku laran tahay mooyaane xaalad kale inaan cibaado lagu magacaabayn allah la caabuday yacni sidaa ogow kamaa ana asalaata sida salaadaba laa tusamaa salaatan aan loogu magacaabayn salaad loogu magacaabayn ilaa maca ahaara si aan salaadda salaad loogu magacaabayn inay tahaara la jirto wehelisa mooyaane si kale aan loogu magacaabayn ayaan markaa cibaadadana cibaado aan loogu magacaabayn hadday tawxiid ka maran tahay fa idaa dakhala shirku markuu soo galo shirkigu filcibaadati cibaadada soo galo fasadat cibaadadu way fasahaadaysaa kalxadasi waa sida markaa weyse jabka yacni markaa idaa dakhala fi tahaara hadduu tahaarada soo galo xadasku xadasku akbar iyo asqar buu leeyahay sida janaabadii waa xadasulakbar yacni marka weyse jabkiina waa xadasulasqar marka xadaska labadiisa noocba hadday tahaarada galaan ama mid ahaan u galo dee tahaara ma jirayso tahaaro yacni ma jiraysa waa fasaadaysaa tahaaradii way jabaysaa weysadii waa jabaysaa fa idaa carafta markaad garato waad garanaysaaye anna shirka inuu shirkigu idaa khaalata alcibaadata hadduu cibaadada markaa dhex galo afsadahaa inuu kharibayo fasaadinayo burinaayo wa axbata alcamala camalkana burinaayo wa saara uu noqonayo saaxibuhu camalkaa ka u saaxiibka ahaa min alkhaalidiina kuwa ku waaray uu ka mid noqonayo fi naari naarta ku waaray uu ka mid noqonayo markaad sidaa garato carafta ana ahama maa calayka macrifatu dalik carabta waxaad garanaysaa anna ahama maa calayka anna ahama maa in kii waxa ugu muhiimsani calayka korkaaga ahaaday macrifatu daalika inaad kaa garato inay tahay yacni tawxiidka in lala yimaadaa in lagama maarmaan ay tahay shirkiga in laga tagaana in lagama maarmaan ay tahay inaad taa garato wax ku saarantaasaa ugu muhiimsan oo tawxiidku inuu yahay awjabu alwaajibaat shirkiguna inuu yahay yacni markaa acdamu almuxaramaat xaaraamaha kii ugu weynaa ee ugu xaaraannimada badnaa marka markaad garato shirkigu hadduu cibaadada dhex galo inuu fasahaadinayo camalkana burinaayo ka camalka u saaxiibkiina uu ka mid noqonayo kuwa naarta ku waaraya waxaad garanaysaa waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan ee ku saaran inuu yahay inaad garato kaas oo shirkiga ah in laga taxadiro layska ilaaliyo dabeedna khilaafkiisa lala yimaadiyo lidkiisa oo tawxiida lala yimaado yacni markaa taasi inay ugu muhiimsan tahay baad ogaanaysaa garanaysa lacalla allaha an yukhallisaka min hadihi shabaka waxaan rajaynayaa inuu ilaahay kaa saaro oo kaa badbaadiyo min hadihi shabakati shabakadda waxaa lagu ugaadhsada ayaa layahay shabakad dabinka inuu ilaahay kaa badbaadiyo oo uu kaa samata saaro ayaan markaa rajaynayaa dabinkana wuxuu uga jeedaa shirkiga uga jeedaa wa hiya shirku billaah waa shirkiga allah loo shariig yeelaayo oo camalkii cid kale lala wadaajinayo oo cibaadadii cid kale lagula caabudaayo taasaa shirki ay tahay waa cibaadadii baa shuraako laga yeelaya cibaadaday ahayd allahoo keliya in loola yimaado ayaa shuraako la gelinayaa oo allah iyo cid kale lagu wada caabudayaa hadday sidaa noqotona way buraysaa cibaadadaasi waxaanu noqonayaa qofkaasi mid ku gaaloobay buu noqonayaa hadduu marka waxa weeye shirkiga caynkaasa ku dhintana dee looma dembi dhaafaye naartuu gelaya kuna waaraya aladii qaala allahu tacaala fiih aladii kaasoo shirkigaa la sifaynaya qaala allaahu allah uu yidhi tacaala allah isagaa korreeye fiihi ay fiihi sha'nihi shaanigiisa uu ka yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo lala wadaajiyo oo cid kale lala caabudo ilaahay ma dhaafayo wa yakfiru waa dhaafayaa maa duuna daalika wixii shirkiga ka sokeeyo gaalnimada ka sokeeyo waa u dhaafayaa liman yashaa u kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah ducadii isagoo haddana mar kale duceeyey wuxuu yidhi ogow ogowda marka uu hormariyey wuxuu faa'iidaynayaa baraarujin uu baraarujinaayo inuu markaa si fiican warka soo socda looga bogto wuxuu raaciyey duco arshadaka allaahu litaacatih ilaahay ha kugu hanuuniyo taacadiisi rushdigu ama hanuunku wuxuu noqdaa mid umuuraha adduunyo gala iyo mid umuuraha diinta gala yacni marna waxaa lagu hanuunaa masaalixda adduunyo iyo danaha adduunyo marna waxaa lagu hanuunaa yacni umuuraha diinta yacni sida markaa aslaxa baa lagu hanuunaa marka waxa weeye labada tii mudnayd buu ku ducaynayaa sheikhu oo wuxuu ku qayiday taacada arshadaka allahu litaacatih ilahay ha kugu hanuuniyo taacadiisa ruux hadduu ilaahay ku hanuuniyo taacadiisa ku hanuuniyo oo ruux mutiica uu noqdo de khayr kama maqna yacni khayr buu ku sugan yahay iyo wanaag buu ku sugan yahay waayo dee umuuraha adduunyo hadduu markaa waxa lagu hanuuniyo sida u door karoon adduunyada adduunyadii waa wax yaroo dhammaanayso maalmo kooban ah laakiin taacadii haddii lagu hanuuniyo taacadaa uu ku dhinto cibaado iyo taaco uu ku dhinto dee waxa weeye nolol abadi ah oo cizi iyo wanaag iyo markaa waxa weeye nicmo ku sugan tahay nicmo oo dhan ayuu marka markaysaga helayaa marka tii mudnaanshaha badnayd buu markaa ku duceeyey wuxuu sheikhu yidhi yacni xaniifiyada oo milladda ibraahim ahi waa in allah oo keliya la caabudo cibaadadana loo saaf yeelo an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaa layna amray millada ibraahim in la raaco nebiyadu milla waaxiday ku sugnaayeen wada tawxiid bay ku sugnaayeen millada ibraahim waa milladii nebi maxamedna ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam allahna qur'aanka inagu amray inaynu raacno an ittabic millata ibraahim yacni nebiyadu isku diin bay ahaayeen ha u qaadan diimo kala duwan nebiyadu inay ku sugnaayeen xagga sharaa'icda axkaamta qaarkood bay ku kala duwanaayeen laakiin diin waaxid diin keliya bay ku wada sugnaayeen nebiyadu dhammaan islaamnimay ku sugnaayeen islaamnimo ayay ku sugnaayeen saas aawadeed ayaa markaa waxa weeye ilaahay u yidhi an ittabic millata ibraahiima xaniifa millada ibraahiim raac xaalu ibraahim shirki dhammaantii iyo baatil dhammaantii ka soo eelanayay marka millada ibraahim tawxiidkay ahayd an tacbud allaha waxdahu waa in allah oo keliya aada nebiyada dhammaantoodna saasay ahaayeen wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun markaa rasuullada dhammaan laa ilaaha ila allahu baa lala soo diray laa ilaaha ila allaahu ayaa lala soo diray nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam bucistu bilxaniifiyati samxa waxaa layla soo diray tii xaniifiyada ahayd ee shirkiiyo baatil oo dhan ka soo iilanaysay baa layla soo diray waa xaniifiya fi tawxiid samxa fi sharaa'ic xagga tawxiidka waa xaniifiya laakiin xagga sharaa'icdana waa sahla waa samxa waa mid samaxa iyo suhuulo u saaxiiba weeye wuxuu u deliishaday sheikhu aayadda allah uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin marka aayado kale ayaa jira oo tilmaamaya in dadka qaarkood loo abuuray naarta loo abuuray walaqad dara'naa lijahannama kasiiran min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay wuxuu sheegay in badanoo insiga iyo jinka ka mid ah waxaanu abuurnay jahannamo daraaddeed ciddii jahannamo loo abuurayna camalka jahannamo lagu gelayana waa loo abuuray oo gaalnimadiiyo xumaanta ah waatii xadiiskiina ay ku soo aroortay icmaluu fa fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala yacni cid walba waxaa loo fudaydinayaa wixii loo abuuray kii sacaado loo abuurayna camalkii sacaadadaa loo fudaydinayaa iyo janno loo abuuray kii markaa waxa weeye naar loo abuurayna camalkii yacni shaqaawadii baa loo sahlayaa loo loo fudaydinayaa oo loo sahlayaa yani waata xadiis kale ku soo aroortay yani ilaahay dad buu abuuray yani oo u abuuray yani naarta iyo jannada mid walba iyagoo dhabarradii aabbahood ku sugan marka haddaa see loo kulminayaa aayadaha iyo aayaddan culammadu laba wejay ka maraan labada weji waxay tahay waa in la yidhaahdo aayaddani waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun lafdiga caam ah oo macno guud sheegaaya muraadka looga jeedaana waa khaas oo wuxuu u dhacayaa mu'miniinta insigiiyo jinka ayuun baan u abuuray in allah oo keliya ay caabudaan inuu macnuhu u dhacaayo ee ayna gaaladu soo gelaynin ee laga tilmaamayo almu'minuuna min alinsi waaljin in loo jeedo kuwa mu'miniintaa laga tilmaamaayo calaa haada aayadaha kale tilmaamaya ama adilada kale tilmaamaysa in waxa weeye dadka qaarkood loo abuuray naar iyo camalka ahlu naarka iskama hor imanayaan kaasi waa weji wejiga labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo aayaddanna waa caam aayadaha kalena waa khaas ee waxaa lagu xambaarayaa midna iraada sharciya midna iraada qadariya oo laamka waxaa laga dhadhansanayaa macno doonis ah wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun waxaa laga dhadhansanayaa inay caabudaan inaan doonayo mooyaane wax kale uma abuurin marka doonista caynkaasa waxaa looga jeedaa iraada sharciya waa sharcan in cibaado laga doono oo laga dalbo oo la amro saas aawadeed waatan saxaabada qaarkood ku fasireen ilaa liaamurahum wa anhaahum inaan amro wanaagga xumaantana ka reebo mooyaane wax kale uma abuurin marka waxay noqonaysaa iraada sharciya oo dalab yaga laga dalbaayo o laga doonaayo inay cibaadadii la yimaadaan oo la amraayo in looga jeedo taasina waxay waafaqaysaa nusuusta kale sheegaysa imtixaanka aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa ka noloshiyo geeridaba abuuray wuxuu abuuray si uu markaa idin imtixaano daraaddeed imtixaankuna waa maxay wuxuu ku imtixaanayaa awaamirtiiyo nawaahida yacni tawxiid la kaalaya cibaado la kaalaya allah iyo rasuulkiisa ateeca xumaanta ka taga wahaakada taasaa lagu imtixaanaya taas ayaa lagu imtixaanay takaaliifta la amrayo ayaa lagu imtixaanaya laga dalbayaa waa iraada sharciya aayadahan kalena aayaddan walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waalinsi iraadada laga dhadhansanayo waxaa looga jeedaa iraada qadariya oo waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa ilaahay qaarna uu qadaran ula doonaayey inay markaa jahannamo galaan waa iraadadii qadariga ahayd marka camalkii jahanname lagu gelaayey ayaa markaa loo abuuray icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah marka waa iraada qadariya oo qolaba markaa waxbaa loo qadaray qolana khayrka qolana sharka yacni marka qolaba waxbaa loo qadaray yacni marka labadaa macnay ku kulmiyaan calaa kulli xaal haddii marka wejiga hore lagu socdo wejiga horea sahlane wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo aayaddani waa caam khaas looga jeedo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun oo kuwooda mu'miniinta laga tilmaamayaa aayadda kalena walaqad dara'naa lijahannamana waxaa loo jeedaa gaalada ayaa loo jeedaa waa yahay markaad garata buu yidhi allah inuu kuu abuuray cibaadadiisa daraaddeed kuu abuuray waxaad ogaataa cibaadadii waxay ku ansaxaysaa keliya oy cibaado maqbuula ah ku noqonaysaa tawxiid inuu weheliyo cibaadada waxaa lagu aqbalaa saddex sharti saddexdaa sharti wuxuu yahay waa atawxiid marka hore waa in iimaan lala yimaadaa awalan mar labaadka waa in lala yimaadaa ikhlaas cibaadadaa gudaheeda lagula yimaado allah loo saafi yeelo waa shardiga labaad haalisan waa in mutaabaco nebiga lagu raacayo calayhi salaatu wasalaam loola yimaadaa saddexdaa shardi mid ka mida ah haddii la waayo cibaadadaasi waxay noqonaysaa marduuda midaan la aqbalay haddii cidda markaa cibaadada la imanaysaa muumin aynay ahayn laga aqbali maayo man camila saalixan min dakarin أو unthaa wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba allah wuxuu yidhi ku kasta oo sameeya camal wanaagsan sameeya muxuu camal wanaagsan samaynayaa wa huwa mu'minun isaga oo walxaal huwa mu'minun muumin uu yahay buu samaynayaa waa jumla xaaliya waalxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalkuna wasfi wuxuu yahay saaxibulxaalka waxaanu qayd iyo sharti u yahay caamilulxaalka bimacna camalkan uu la imanayo man camila saalixan camila waa caamilulxaalkiye camalka uu saalixa samaynayo camalka wanaagsan uu samaynayo shardi waxa u ah inuu iimaan ku sifaysan yaho iimaan ku sugan yahay hadda ma aragta iimaanka haddaanu markaa aanu ku sifaysnayn waxay noqonaysaa ma jirayso alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili shari waxa u ah qayd yani shari waxa u ah waa inuu markaa muumin yahay u shari ah xaalnimada laga qaadanayo marka shardiga koowaad waa inuu muumin yahay haddaanu muumin ahayn waxba laga aqbali maayo waayo gaalkii wanaag kastuu la yimaado laga aqbali maayo saynu shalayba soo sheegnay wa qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa wax kastoo gaala ay samayso waxaa laga yeelayaa boodh la firdhiyo kalea laga yeelayaa waxba laga aqbali maayo waa baabah camalku waa buraya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun mar labaadka camalkaa waa inuu ikhlaas kula yimi oo allaah keligii uu ku caabuday oo cid kale aanu uga jeedin istusnima aynay soo gelin allah iyo cid kale waa inaanu uga wada jeedin macbuudkuu ku caabudaya allah oo qura waa inuu yahay waa inuu qasadka saafiyala ikhlaas kula yimaada waa sharti ana akhna ashurakaai can shirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirkah sida xadiiska saxiixu sheegaya xadiisulqudsiga ah inuu allah u yidhi kii markaa camal cid kale ila wadaajiya isagiiyo wuxuu ila wadaajinayay camalkiisiiyo wuxuu ila wadaajinayeyba waa ka tagaa yacni kama aqbalo ana akhna ashurakaai can ishirki ilaahay shirki yacni waxa weeye ma aqbalayo shardiga saddexaad waa mutaabaco nebiga lagu raacayo sunnadii nebiga u waafaqsan yahay hadduu sunnadii nebiga khilaafsan yaho bidco yahay wuxuu noqonayaa marduud man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka cibaadadii cibaado noqon mayso hadday tawxiid ka maran tahay sida salaaduba ayn salaad loogu magacaabayn tahaare la'aanteed laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdasa xataa yatawada'a sida xadiiskii ku soo aroortay nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay salaadda midkiin aqbali maayo hadduu weyse jabo ilaa uu ka weysaysto wax salaada laga aqbali maayo wax salaada lagama aqbalayo marka waxa weeye sheikhu wuxuu u daliishaday laba daliil yacni daliil markaa sharci ah iyo daliil waxa weeye markaa caqli ah oo qiyaas ah ou salaaddii uga qiyaas qaadanayo salaaddu hadday tahaaro weydo yacni ma ansaxayso waa buraysaa waxayna ka dhigantahay tahay salaad la'aan cibaadadiina haddii shirki dhex galo waa burayaa oo lama aqbalayo yacni marka wuxuu noqonayaa mid marduuda buu noqonaya qofka shirkiga ku dhintaana naartuu ku waaraya wa saara saaxibuhu min alkhaalidiina fi nnaar yacni waxa weeye kuwa naarta ku waaruu ka mid noqonaya waana laynoo sheegay gaaladu inay naarta ku waarayso oo khaalidiina fiiha abada dee saddex aayadood oo qur'aana ku soo arooray iyadoo khuluudka abad lagu qaydaayo gaaladu naarta inay ku waarayaan abad lagu qaydaayo saddex aayadood baa ku soo arooray aayado kale oo aan abad lagu qaydayn waa jiraan oo khuluudka iyaguna sheegay marka waxa weeye ah, gaaladu inay naarta ku waarayaan waa abad alaabaad oo abad alaabaad bay ugu jirayaan lagama saarayo naartuna baabi'i mayso eh, lagana bixin maayo mana gamaarayso abad alaabaad bay ku sugnaanayaan hadday weligood noolaan lahaayeen gaaladu kufriga iyo gaalnimadaasay ku sugnaan lahaayeen markaa sidaas aawadeed ayaa cadaab abadi ah loogu cadaabayaa marka waxaad garanaysaa buu ihi marka haddaad intaa garato waxaad garanaysaa waxa ugu muhiimsan korkaaga saarani inuu yahay shirkiga inaad garato si aad uga taxadirto aad isaga ilaaliso waxaana rajaynayaa buu hi in ilaahay kaa badbaadiyo yacni markaa dabinkaa yacni eh, shirkiga ah waayo cidda gaalnimada ku dhimata ilaahay uma dembi dhaafo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni ilaahay uma dhaafo ciddii gaalnimo ku dhimata uma dembi dhaafo marnaba ma cafiyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay waa u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo ayuu ilaahay u dhaafaya marka shirkiga in laga taxadiro aad iyo aad laysaga ilaaliyo ayaa laga qaadanaya shirkigiina anwaac buu u qaybsamaa in cibaadadii ilaahay shirki lagu sameeyo in asmaadiisii iyo sifaatkiisa shirki lagu sameeyo in rubuubiyadiisa iyo afcaashiisa shirki lagu sameeyo loo ictiqaadiyo in ilaahay cidi la maamusho marka makhluuqaadka ama allah in cid kale lala caabudo oo shirki filcibaada lala yimaado ama xagga sifaatka in shirki lagu sameeyo la yidhaahdo cid baa qeybka og oo ilaahay siduu wax u og yahay cid u og baa jirta iyo wax la mida ama allah in makhluuqaadkiisa lagu shabaho kullu daalika waxay noqonayaan cunwaanka shirkiga ee gudaha ballaadhan ayay soo gelayaan marka ruuxii hadduu allah caabudo allahna cid kale la caabudo wuxuu ka dhigan yahay inaanu allah caabudinba ayuu ka dhigan yahay saas aawadeed gaaladii maxaa lagu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduuna walaa antum caabiduuna maa acbud hadda gaaladu camallo cibaado a ah, way la iman jireen iyagoo uga jeeda inay ilaahay darti u sameeyaan wakhtiyada qaarkood way samayn jireen haddana maca daalik markay waxa weeye ilaahay u saafi yeeli waayeen oo ikhlaas kula iman waayeen waxaa laga soo qaaday inay allah caabudin walaa antum caabiduuna maa acbud inay camallada qaarkoodoo rabbi ay doonayaan inay ugu dhowaadaan la iman jireenna addilay leedahay saxaabigii marka waxa weeye nebiga ku yidhi xakiim ibnu xisaam miyuu ahaa yacni waxaa jirtay acmaal kuntu ataxanasu biha fi ljaahiliya camallaa jiray aan ilaahay ugu dhowaado ku caabudo wakhtigii gaalnimada aan ku sugnaa waxba ma iga anfacayaan wuu soo islaamay marka dambe laakiin muxuu nebiga weydiinayaa camallo wakhtiyadii hore uga jeedi jiray inuu allaha ku caabudo isagoo gaal ah ayuu haddana wuxuu doonaayey mararka qaarkood inuu allah caabudo camalkaana ugu dhowaado camalkaa wax ma mayga anfacayaan buuhi xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey kuntu ataxanasu biha fi ljaahiliya ya markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslamta calaa maa aslafta min khayr waad la islaamtay wixii aada hormarsatay ee khayr ah waad la islaamtay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi marka waxa weeye